alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii halaatat lusuul baynu ku soo jiray waxa uu sheekhu yidhi raximah allah wa arsala allahu jamiica arusuli mubashiriina wamundiriin allah wuxuu soo diray jamiica arusuli rasuullada dhammaantood ayuu soo diray wuxuu rasuullada dhammaantood soo diray mubashiriina xaalay bushaaraynayaan mubashiriina xaalay bushaaraynayaan oo cidda raacdee rumaysa janno ugu bushaaraynayaan wa mundiriina iyo xaalay digayaan oo cidda markaa beenisoo diiddana ay naar uga digayaan waddaliilu qawluhu tacaala waxaana u daliila hadalkiisa allah uu yidhi rusulan mubashiriina wa mundiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul allah waxau ihi waxaanu soo dirnay rasuullaanu soo dirray rusul calayhim assalaam rasuulladaasoo bushaaraynaya yay u bushaaraynayaan ciddii rumayse raacda waxay ugu bushaaraynayaan jannaad bay ugu bushaaraynayaan janno ciddii beenisee diiddana waxay uga digayaan naar bay uga digayaan waa mundiriin iyo rasuulla markaa digaya waa bushaaraynayaan waana digayaan lianlaa yakuuna linnaasi cala allaahi xujatun bacda arusul waxaan u soo dirnay rasuulladaas lianlaa yakuuna si aanu ugu ahaano ugu sugnaan linnaasi dadka cala allaahi allaha korkiisa aanu ugu sugnaan xujatun wax gar ah oo dadku gar aynay u helin bacda arusul ay bacda irsaali rusul markii rasuullada la soo diray dabadeed allah wuxuu inoo sheegayaa inuu rasuulla ilaahay soo diray rasuulladaasina ay bushaaraynayeen digayeenna rusula mubashiriina wa mundiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul rasullada waxaa loo soo diray qatcan ilmacdira si cudurdaarka ay u gooyaanoo dadka xujada ugu oogaan haddaan markaa rasuulla dadka loo soo diri lahayn nooc garay heli lahaayeen waxay odhan lahayn ilaahay maxaana lagu cadaabaya cid wax noo sheegtaba maanu aragay ilaahayna cid aan loo digin ma cadaabo wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuula ma nihin cidnaba qaar cadaabaya ama rabno inaan cidnaba cadaabno ilaa aannu rasuul la soo diro marka risaaladdu markay dadka gaadho dabadeed ay diidaan baa lagu cadaabayaa diidmaday diideen caqliga keliya kuma filla in lagu cadaabo xujadii caqliga inay khilaafeen keliya kuma filla in lagu cadaabaa kuma filla wlow ana ahlaknaahum bicadaabin min qablih laqaaluu rabbana lowlaa arsalta ilayna rasuula fanatabic aayaatika min qabli an nadilla wanahza allah wuxuu yidhi haddaannu halaagi lahayn inta aanan rasuullada u soo dirin haddaannu halaagi lahayn waxay odhan lahaayeen yacnii allahw maad noo soo dirtiid rasuul maad noo soo dirtiid ya lowlaa arsalta ilayna rasuulan ay halla arsalta ilayna rasuulan fanattabica aayaatika min qabli an nadilla wanakhza dabeed markaad noo soo dirto dabeedna aanu raacno aayaadkaaga haddama aragta intaanaan dulloobin yacni markaa aanu raacno oo halaaganan yacni aan nagu dhicin marka nooc garay heli lahaayeen haddaan risaala aynay gaadhi lahayn laakiin gartoodii waxaa lagu goynayaa oo cudurdaarkoodii ku go'ayaa rasuullada loo soo diray taas ayaa cudurdaarkooda ku go'aya dadkuna waa laba qaybood weeye qaar asalkoodu marka horeba gaalnimo tahay iyo qaar asalkoodu islaamnimo ay tahay oo wax ka mida ashyaa kufriyaada la yimi iyagaan markaa cid wax u sheegta ayna arag marka labada baab waa kala duwan yihiin maaha isku baab maaha ciddii asalkoodu marka horeba gaalnimo ay ahayd oo aan millada islaamba u abtirsanin yagaan rasuulba u iman bay gaalo yihiin oo mushrikiin yihiin oo kufaar yihiin laakiin risaaladii inaynay soo gaadhin waxay ka baajinaysaa cadaabka ay ka baajinaysaa cadaabka aakhiro ayay ka baajinaysaa laakiin xukmiga kufriga lagu xukumaayo kama baajinayso oo ciddii asalkoodu marka horeba ay gaalnimo ah laakiin ciddii asalkoodu islaamnimo ay ahayd dabeedna ashyaa kufriyay uga dhacday jahli waa ka duwantay waa baab aakhar asalku waa inay islaamnimadii u sugan tahay haddii jahligaasi uu yahay mid loogu cudri karo jahli kastaba looguma cudro qof isagu iska dhega maray oo dee markaysa markaa loo caddeeyey iyo qof aan cidiba wax u sheegin ee sidan u qabay sidii saxdaa ah inay tahay wax khilaafsanna aan maqlin waa kala duwan yihin yacni labada baab waa laba baab oo kala duwan dadka qaarkood waa isku khaldaan marka la yidhaahdo cid asalkoodu islaamnimo ahayd markay ashyaa kufriya jahlan u sameeyaan marka la yidhaahdo wax ka mida loo cudrayaa oo xukunka kufriga laga baajinayaa waay waxay u qaadanayaan gaaladii oo dhan in markaysaga kufriga laga baajinayo haddaan risaaladii soo gaadhin walaa qaa'ila bihi cid saa tidhina ma jirto marka labada baab waa kala duwan yihiin khaldi ayaa keensada dadka qaarkood inay isku khaldaan ama yacni jahlan ha isugu qaldaan ama markaysa markaa can cilmin ha isugu qaldaan iyagoo mukhaalada u jeeda kay doonta ha dhoqde laakiin tafsiilkeedu waa fii mawdicin aakhar laakiin hadda ishaarada ayaan ku dhaafaya rasuullada allah soo diray qaar laynooga warramay iyo qaar aan laynooga warramiin mid walba waa leeyihiin oo qaarna waa laynooga qisoodo waa laynooga warramay qaarna laynoogama qisoono qadarka rasuullada laynoo sheegay iyo nebiyada laynoo sheegay ee laynoo magacaabayna waa kooban yihiin laakiin rasuullada iyo nebiyaduba intaa waa ka badan yihiin cadadka rasuullada culammada qaarkood waxay yidhaahdaan waa saddex boqol iyo shan iyo toban rasuul weeye xadiis ku soo aroorayna waa jiraa oo tilmaamaya tiradaa saddex boqol iyo shan iyo toban rasuul inay yihiin riwaayaadka qaarkood oo ku soo arooray saddex boqol iyo saddex iyo tobanna waa jiraan laakiin waa daciifa xadiiskaa saddex boqol iyo shan iyo tobanka rasuul sheegaya laftiisa waa la ysku khilaafsan yahay ahlucilmiga qaarkood way quweynayaan waa saxiixinayaan ahlucilmiga qaarkoodna waa daciifinayaan waxaan laga soo wariyey min xadiisi abi umaama iyo xadiis abi dar labada waa lagu soo weriyey waxaan labadaas sii xoog roon xadiiska abi umaama ah xoog roon culamada qaarkood riwaayay ka warramaan yacnii xadiiska abi umaamo ka mida oo ay yidhahdaan wa musalsal biducafaa cali ibnu yaziid yacni markaa riwaayada ku jiro marka riwaayadaas bay yidhahdeen wa musalsal biducafaa saddex daciif baa wax kala warinaya ay yidhahdeen laakiin waxaa jira dariiq kale oo sheekh albani markaa uu soo arooriyey isaga iyo culamo kalena ay saxiixiyeen oo tabaraani uu ku soo warinaayo mucjamulkabiirka iyo mucjam mucjamulawsadka iyo musnad shaamiyeyn abu jacfar alrazaas uu ku soo warinaayo majlis fi amaali oo isaga u sugnaaday xaakim uu ku soo warinaayo mustadrakgiisa dariiqa caynkaasi sheekh albaani wuxuu odhanayaa sanadkiisu waa saxiix buu odhanaya waa saxiixun lidaatih daat ahaantiisu saxiixu yahay haysamina wuxuu odhanayaa rawaahu atabaraaniy wa rijaalu rijaalu saxiix hayra axmed ibni khulayd wa huwa iqa tabaraani baa soo wariyey waa xadiiska markaa tabaraani uu ka warinaayo axmed ibnu khulayd qaala xadasana abu tawbata arabiic bnu naafic qaala xadasana mucaawiyat bnu salaam can zayd bni salaam annahu samica aba salaamin qaala xaddaanii abu umaama alxadiis wuxuu odhanayaa marka haysamiy rijaalu rijaalu saxiix ragga saxiixa wax ku wariya ee wax loogu wariyo ayaa marka xadiiska soo wariyay dhammaantood waa rijaalu saxiix dhammaantood waa rijaalu saxiix marka laga reebo axmed ibnu khulayd axmed ibnu khulaydna waa siqo albaani mowdic kale wuxuu ka odhanayaa oon mowdicaas ku soo arooriyey xadiiska ahayn axmed ibnu khulayd jamac xufaada ayaa wax ka wariyey dahabina wuxu uhi maa calimtu bihi ba'san ta kale wuxuu ka mid yahay mashaayikhdii tabaraani ee uu aad wax uga warin jiray yacni markaa tabaraani ilaa siddeetan xadiis meelahaasuu ka wariyey marka calaa kulli xaal dariiqa uu saxiixinayaa wa kadalika mutaabacana waa haystaa cuhmaan ibnu saciid addaarimi uu ku markaa mutaabiceeyey oo xadiiskan la wariyey kaa cuhmaan ibnu saciid marka uu ku mutaabiceeyey isaguna abu tawba ka warinaayo ayuu xaakimkuna saxiixiyey oo yihi waa saxiix calaa sharti muslim marka xadiiska waxaa saxiixiyey ibnu mandah alxaafid ibnu mandah waxaa saxiixiyey xaakim waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan inkastoo tariikh kale isagu uu saxiixinayo oo nadar ku sugan yahay tasxiixiis albaanina waa saxiixiyey silsilatu xadiis saxiixna waa kaga hadlay cadadka nebiyada laftooda riwaayaadka qaarkood oo axaadiistan ka midi waa ku soo aroortay xadiiska abi umaama iyo xadiiska abi dar inay boqol iyo afar iyo labaatan kun oo nebi ahaayeen laakiin culammada badankoodu waa daciifinayaan waxay tilmaamayaan inay asixin sheekh albani laakiin wuxuu odhanayaa turuqda qaar baan isku quweynayaa wa saxiixun ligayri marka isaga kolley laguma xasilaayo yacni inuu markaa saxiix yahay calaa kulli xaal ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen ruuxu ijmaalan waa inuu u wada rumeeya nebiyada ilaahay oo dhan oo cadadkan xadiiskuba ha ku soo arooro ha jasmiye haddana dee waxbaa kasii noqon karaa si cid ka mida rasuulladii aanu uga saarin cidaan ka mid ahaynna aanu ugu darin waa inuu yidhahdaa rasuullada ilaahay oo dhan iyo nebiyada ilaahay oo dhan dhammaan waa wada rumeeyey midaan magaciisa garanayo midaan garanaynba sidaa waxaa odhanaya mulla cali alqaari sharxiisa mishkaadka wuxuu ka odhanayaa walow xadiidku haba jasmiye laakiin saxdu waxay tahay inuu dhammaan yacni marka nebiyada ilaahay iyo rasuullada ilaahay la wada rumeeyo si aanu markaa ruuxu khalad u gelin oo cid ka midana aan uga saarin cidaan ka mid ahaynna aanu ugu darin cadadkan aan isku xadidin laakiin ilaahay uga hadho oo uu yidhaahdo dhammaan rasuullada ilaahay iyo nebiyada ilaahay waa wada rumeeyey waa yahay culammada marka axaadiistaa daciifisay rasuullada iyo nebiyada ku soo arooray jamac culamo ka mid a ah kollay daciifiyey waxaa laga sheegay imaam axmed iyo maxamed ibnu nasr marwasi iyo ibnu catiya saaxibu tafsiir iyo zaylaci iyo mucaasiriinta bacdi ka mida ah sida sheekh ibnu baaz inay markaa daciifiyeen calaa kulli xaal xadiiska sheegaaya rasuullada cadadkooda saddex boqol iyo shan iyo toban inay yihiin iyadu waa qawiya in sha allah wa awaluhum nuux rasuullada waxaa ugu horreeyey nuux baa ugu horreeyey calayhi asalaam korkiisa nabadgelya ha ahaatee wa aakhiruhum muxammadun sala allahu alayh wasalam waxaana ugu dambeeya rasuullada ilaahay soo diray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa ugu dambeeyo oo aakhirugu ah waddaliilu cala ana awalahum nuuxun calayhi asalaamu qowluhu tacaala daliilka ku tusinaya u daliilka ah in rasuullada kii ugu horreeyey nuux yahay nebi nuux calayhi asalaam qowluhu tacaala hadalkiisa allah uu yidhi ayaa u daliila ina awxaynaa ilayka kamaa awxaynaa ilaa nuuxin wannabiyiina min bacdih allah waxauu yidhi innaa awxaynaa annagu waa ku waxyoonnay ilayka adaanu ku waxyoonnay nebi muxammadow calayhi asalaatu wasalaam kamaa awxaynaa ilaa nuuxin wannabiyiina min bacdi waxyood la mida waxyoodkaan u waxyoonnay nuux iyo nebiyadii ka dambeeyeyba aan u waxyoonnay waxyood la midaanu ku waxyoonnay sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa rasuullada ilaahay in ugu horreeyey nuux ugu horreeyey waayo rusul buu soo sheegay wa arsala allahu jamiica arusul laakiin nebiyada uguma horreeyin farqaana u dhexeeya rasuul iyo nebi marka nuux waa awalu rusul laakiin awalu ambiyaa waa nebi aadam weeye xadiis baana ku soo arooray saxiixa oo nebiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam akaana aadamu nabiyan aadamma nebi buu ahaa qaala nacam wuxuu nebigu yidhi haa nebi buu ahaa riwaayaadka qaar waxay ku darayaan nebiyun mukallam nebi lala hadlo ayuu ahaa riwaayaadka qaarkoodna mukallaman ku dari maayaan calaa kulli xaal xadiiskaasi wuxuu leeyahy turuq badan waa saxiix waa haabito waa sugan yahay marka nebiyada waxa ugu horreeyey nebi aadam baa ugu horreeyey amaa rasuullada waxa ugu horreeyey rasuul nuux baa ugu horreeyey nuux ayaa ugu horreeyey oo markii qowmkiisu gaaloobeen ee shirkiga iyo cibaadatu saalixiinka ay ku dhaceen baa allah u soo diray yacni nebi nuux oo rasuul ah u soo diray aayadda uu sheikhu soo arooriyey kolley kuma cadda ixtimaal baa ku jira laakiin waxaa ku cad xadiiska soo arooree saxiixa ku sugan bukhaari iyo muslim in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina annaasa ya'tuuna ilaa nuuxin fayaquuluuna lahu anta awalu rasuulin arsalahu allahu ilaa ahli alard dadku markay ku raagaan mowqifka qiyaamada bannaankii qiyaamada markay ku raagaan qoraxdiina halkan dhow loo keeno cidii hadli weydo way isku meehanaabayaan way isku wareegaalaysanayaan dabeedna waxay odhanayaan yaa ilaaha inoola hadla waxaynu ku sugannay miyadaan arkayno dabeedna waxay yidhahaan aadam aabbaheen aadam aan u tagno nebi aadam bay u tegayaan nebi aadam bay sheegayaan fadaa'ishiisa in ilaahay uu ku abuuray gacmihiisa ku abuuray in ilaahay malaa'igta u sujuudsiiyey oo malaa'igta uu yidhi u sujuuda aadam fadaa'ishiisay sheegayaan dabeedna allah noola hadaloo noo shafeeco qaad bay odhanayaan markaasuu isagu cudurdaaranaya nebi aadam waa cudurdaaranayaa wuxuu odhanayaa innii akaltu shajaratan geed baan cunay lay diiday cunitaankeeda yacnii arrinkaasuu sheegaya waa arrinuu ka toobad keenay towbaddii laga aqbalay kadib ilaahay doortay ayaanu haddana ilaa weynin ee uu sidii u xasuusan yahay dembigii oo uga baqaya caaqibadiisi ya oo caaqibadiisa uga baqay markaasuu odhanaya aniga geed baan cunay layga reebay inaan cuno oo lay diiday nuux u taga nebi nuux bay u tegayaan nebi nuux markay u tagaan ayaa nebi nuux wuxuu odhanaya anigu qowmkaygii baan habaaray u taga ibraahiim u taga ibraahiim u taga nebi ibraahim bay u tegayaan nebi ibraahim markay u tagaan ayay ku odhanayaan khaliilkii ilaahay baa tahay kuwa allaha aadka u jeclaa jacayl darajat lkhulla gaadhsiisan ilahay naga shafeeco qaab nebi ibraahimna markaasuu odhanayaa yacnii anigu beenaan sheegay been sariixana may ahayn ee waxay ahayd sarbeebe uu ku hadlay sarbeebihii baa la weyn yacni dadka qaarkood ay u qaadan karaan markay maqlaan been u qaadan karaan yani cid haddii taqwadiisu badan tahay waxa yar baa isaga wax weyn la ah laakiin qofka haddii taqwadiisu yar tahay waxa weyn baa la yaraadaba ya laakiin hadday taqwadiisu badan tahay shayga yar buu weynaysanayaa shay cadiima weyn ku tirinaya been xaqiiqiya e, nebi ibraahim lama iman laakiin hadalkuu la yimi waa hadal siduu uga jeeday marka lagu fasiro aan been ahayn ee xaqiiqa ah laakiin ruuxa markaa maqlayaa uu u fahmi karo siduu uga jeeday ibraahim si aan ahayn oo is odhan karo waa been markaa sarbeebihii uu ku cudur daaranaya markaasuu odhanaya waxaa u tagtaan muuse u taga muusey dabeedna u tegayaan nebi muuse calayhi salaam nebi muuse isaguna cudurdaaranaya o wuxuu odhanayaa innii qataltu nafsan lam uumar biqatliha naf baan dilay aan dilkeeda lay amrin oo lay ogolaan dilkii khata uga dhacay ee kama uga dhacay ayuu weynaysanayaa ninkan eh, dil isma lahayn miskiinkan uu dulminayo ka daafac buu is yidhi oo ka riix yaa nafta ka goona isma lahayn waatuu cabdullahi bnu cabbaas uu yidhi wa innamaa qatala muusa man qatala min aali fircawna khata'a yacni wuxuu dilay muuse cidduu dilay aalu fircawn ka mid ahayd kama buu u yacni dafcigu uu ka daafacayaa miskiinka dee wuxuu ahaa madluumkan markaysaa u gargaaro ka riix markaa dulmiga la dulminaayo laakiin maadaama dil aanu ku talagelin uu ka dhashay taasaa khata'a loo ictibaariyey markaasuu cudurdaaranayaa markaasuu odhanayaa u taga ciise u taga ciisay u tegayaan ciisena isaguna waa cudurdaaranayaa dembi sheegi maayo laakiin wuxuu odhanayaa inii waraa waraa anigu waa dambeeyaa orda u taga markaysaga waxawaye maxamed u taga nebi maxamed bay u imanayaan calayhi asalaatu wasalaam wa cala alambiyaai jamiican markaasaa dabeedna markay yacnii arrinkii weydiistaan shafaacadii ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed kama cudur daaranayo wuxuu odhanayaa ana lahaa ana lahaa anay ii sugnaatay anaa le buu odhanaya waa shafaacatu alcudmaa casaa an yabcasaka rabbuka maqaaman maxmuuda waa maqaamka maxmuudkaa weeye waata uu nebigu ina amray inaynu ugu ducayno wabcahu maqaaman maxmuudan aladii wacadtah ya yacni taas weeye markaasaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam u shafeec qaadaya mawdicu shaahid waxaynu u jeednaa anta awalu rasuulin arsalahu allahu ilaaha ilardi nuux markay u tagaan mala waa ka soo boodnaye waxay ku odhanayaan anta awalu rasuulin arsalahu allahu ilaa ahli lard nuux bay ku odhanayaan waxaad tahay rasuulkii ugu horreeyey ilaahay u soo diro cidda arlada ku sugan awalu rasuul marka rasuulkii ugu horreeyey wuxuu ahaa nuux buu ahaa ama aadam wuxuu ahaa awalu nebiyin nebi buu ahaa laakiin rasuul ma ahayn halkaana waxaa ka soo baxaysa rasuul iyo nebi inay kala duwan yihiin oo khaas iyo caam ay yihiin oo rasuul kastaa nebi waa yahay laakiin nebi kastaa rasuul ma ah nebiyada qaarkood baa rasuulla ah qaarna rasuulla ma ah ya marka caam iyo khaas ayaa u dhaxeeya marka rasuulladu waa akhas yacni nebiyaduna waa acam nebiyada ayaa caamsan yacni rasuulladuna waa khaas weeye waa qayb nebiyada ka mid a ah. alrusulu waa bacdu alambiya wa bacdun min alambiya waa qayb nebiyada ka mida weeye oo labadii derajeba iyagu waa haystaan rasuul iyo nebiba waa yihiin marka alrusulu afdalu min alambiyaa rasuulladu waa ka fadli badan yihiin nebiyada aan rasuullada ahayn waa ka fadli badan yihiin waxaana rasuullada ugu sii fadli badan shanta ulcasmiga ayaa ugu fadli badan nebi nuux iyo nebi ibraahim iyo nebi muuse iyo nebi ciise iyo nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam waa shanta aayadda suuratu alaxzaab iyo aayadda suuratu shuura ay kulminayaan jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyiin ulcasmigu waa shantaas marka shantaas waxaa loo soo gaar yeelaa inay yihiin qaar ka fadli badan rasuullada kale fasbir kamaa sabara ululcasmi min alrusul rasuulladoo dhammi inayna wada ululcasmi ahayn baa laga qaadanaya qayb ka mida ah qaybtaa lasoo khaas yeelay baa ululcasmigii noqonaysa shanta iyagana waxaa ugu sii fadli badan labada khaliil baa ugu fadli badan khaliilay araxmaan oo nebi ibraahim iyo nebi muxammed ah ayaa ugu sii fadli badan waittakhada allaahu ibraahiima khaliila muxammedna khullada waa la wadaagaa fa ina allaha ittakhadanii khaliilan kama ittakhada ibraahiima khaliila sida nebiguba calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa uu yidhi ilaahay wuxuu iga dhigtay khaliil siduu ibraahiimba khaliil uga dhigtay ayuu anigana khaliil iiga dhigtay khaliilna waxaa loo jeedaa min alkhulla la min alkhalla marka waxa weeye jacayl daran oo lkhulla gaarsiisan baa laga tilmaamayaa inuu allah jeclaaday labadaa rasuul uu jeclaaday jacaylkaa daran waayahay labadoodana waxaa sii fadli badan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa sii fadli badan saas aawadeed waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ana sayidu waladi aadama walaa fakhra ubadka aadam dhalay anaa ugu mudan oo ugu fadilan wax faanina arrinkaa kuma sugnaa xadiis kaleoo saxiixa ku sugan labada xadiisba saxiixay ku sugan yihiin waxa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ana sayidu nnaasi yowma alqiyaama anigu waxaan ahay buu yidhi dadka ka ugu mudan maalinta qiyaamaha ayaan ahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saas aawadeed nebi maxamed nebiyadaa lagu khatimay waa nebiga nebiyada ugu dambeeyey maa kaana muxammadun abaa axadin min rijaalikum walaakin rasuula allahi wa khaatama annabiyiin muxammed cid raggiinna ka mida aabbe uma aha laakiin wuxuu ahaaday rasuulkii ilaahay iyo kii nebiyada lagu khatimay ugu dembeeyey ayuu ahaaday wa khaatama annabiyiin iyo wa khaatima annabiyiin macno ahaanna waa isu tegaysaa wa khaatima annabiyiin waa kii nebiyada lagu khatimay wa khaatima annabiyiinna waa kii nebiyada khatimaayee ugu dambeeyey nebi ka dembeeye dib laga soo bixinayo laga soo saarayo hore nebi aanu ahayn oo nebi laga yeelayaa ma jiro nebi maxamed dabadii calayhi salaatu wasalaam waxaanu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa nabiya bacdii xadiiska saxiixaynka nebi iga dambeeya ma jiro waxaa loo jeedaa cid nebi laga yeelaayo oo aan hore nebi u ahayn oo iga dambayso dib laga soo bixinayaa ma jiro amaa ciise bnu maryam aakhiru zamaanka inuu soo degaayo diidi mayso laakiin nubuwada markaa ciisa bnu maryam waxay ahayd mid ka horraysay nubuwada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa ka horraysay nubuwada markaa nebi maxamed way ka horraysay marka waxaa la diidayaa cidaan hore nebi u ahayn in nebi laga dhigo ayaa markaa la diidaya nebi maxamed dabadii laa nabiya bacdii macnahaasaa looga jeeda wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dad beena waasiyaa oo nebinimo sheeganaya inay soo bixi doonaan yakuunu bacdii dajaaluuna kadaabuuna salaasuuna kulluhum yaddaci annahu nabiy waxaa jiri doona aniga dabaday qaar beena waasiyaa oo soddon ah oo mid waloo ka midiba uu sheegan doono inuu nebi yahay riwaayaadka qaarkoodna waxay leeyihiin aw qariiban min alaasiin bukhaari iyo muslim baa soo wariyey wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam axaadiis mutacadid oo kalena mawduuca waa ku sheegay qaarkood kuwaa beenawaasiyada nebinimada sheeganaya iyadoo nebiguba nool yahay soo baxeen musaylimat alkadaab baa ka mida musaylimat alkadaab ayaa ka mida aswad alcansi ayaa ka mida dulayxa ayaa ka mid a ah, laakiin markii dambe isagu waa ka toobad keena waa ka soo noqday xataa dumar baa soo baxay qaarkood ay sheegteen inay nebiyaad yihiin sajaax gabadh la odhan jiray baa wakhtigii saxaabada soo baxday oo tidhi aniguna nebiyad baan ahay yaa saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam waa la dagaalameen yacni dabeedna markaysa markaa kuwaas qaarkoodna kufrigiiyo gaalnimadii baa lagu dilay qaarna waa ka soo noqdeenoo oo tulayxat alasadi waa ka soo laabto waa ka soo noqda waa toobad keenay toobaddiisina waa wanaagsanaatay laakiin musaylimat alkadaab iyo aswad alcansi iyo gaalnimadii baa lagu dilay ghariib waxaa iyagoo sheeganayaa inay shahaadataynkii qirayaan oo odhanaya ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah bay haddana odhanayaan anna nebi baan ahay nebi maxamed risaaladiisana inay qirayaan bay sheeganayaan musaylimat alkadaab nebigaabu usoo diray erge u soo diray wakhtiguu nebigu noolaa beenawaaskaas markaasaa uu yihi adiguna rasuul baa tahay anna rasuul baan ahay buuhi dhulkana qurayshi ma laha waa markaa inaga dhexeeya marka waxa weeye waxaan kugu raacayaa inaad ii ballanqaaddo inaan markaa talada adiga kaaga dambaynayo oo markaad dhimato anigu maamulka aan la wareegaayo nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam yacni labadii ergada ahaa ee loo soo diray idinku maxaa odhanaysaa siduu leeyahaanu leenahay bay yidhahdeen inuu rasuul ilaaha yahay wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam erge haddaydan ahayn waa idin dili lahaa yacni ergada lama dilo walow gaal muxaaribaba ha noqdo oo muslimiinta la dagaalansan erge hadduu yahay gaaladii ka socota lama dilo nebigu wuxuu ku yidhi lowlaa ana arusula laa tuqtalu haddaynay jiri lahayn rasuullada inaan ama ergada inaan la dilin kurkaan idinka jabi lahaa buui kurka ayaa idinka jabi lahaa waxaanu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa kii riyada laygu tusay hadduu markaa saxarkaa in laeg iga dalbado ka yeeli maayo saxarkaa in la eg hadduu iga dalbado kama yeelaayo aswad alcansi waa la dilay yeman buu ka soo baxay yacni markaa maalintii nebigu dhimanayay habeenkeedii baa la dilay habeenkeedii ayaa muslimiinta qaarkood ay dileen qisaan ay leedahay dilkii la dilay marka waxaweye saasay ahayd eh. musaylimat alkadaab markaysaga khalqi badan baa raacay oo qabiilkiisa u badan qabiil weynna waa ka dhashay qabiil weyn oo tiro badanna waa ka dhashay ya dadka qaarkood markay raacayeen waa garanayeen inuu beenawaas yahay laakiin qabyaaladda daraaddeed bay u raaceen qaarkood baa waxay dhahen wallahi waa garanaynaa muxamed inuu run sheegaayo musaylimana been sheegaayo laakiin kadaabu rabiicata axabbu ilaya min saadiqi mudar ha yeeshee beenawaaska qoladayda ah oo rabiico ah ayaan ka jeclahay runsheegaha qolada kale ah ee mudar ah nebigay sheegayaan calayhi salaatu wasalaam marka dadka qaarkood qabyaalad bay u raaceen markii dambe calaa kulli xaal nimankii waa la laayey yacnii bacdi ka mida atbaacdiisina waa toobad keeneen waa ka soo noqdeen dadkii beenawaasyada ahaa ee nebinimada sheeganayay may markaa iskumay taagan intaa hore waayo nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam soddon ilaa in gaadhaysa ama ku dhow inay nebinimo sheegan doonaan culammaduna waxay yidhahdeen soddonka waxaa loo jeedaa waa ciddii atbaac fara badan iyo dad badan iyo xoog yeelata ayaa loo jeedaa ee cid kasta oo sheegata ma aha cid kasta oo sheegata ma aha marka waxaa soo baxay qarnigii sagaaliyo tobnaad waxaa soo baxay nin hindi ah oo isaguna sheegtay inuu nebi yahay oo ghulaam axmed marza la yidhaahdo ayaa soo baxay ghulaam axmed marza waxau idhi nebi baan ahay firqadiisii markaysaga way jirtaa waxay ka aaminsan yihiin ninkaa hindiga ah inuu nebi yahay bay ka aaminsan yihiin wakhtigii isticmaarka ingiriiska ayay soo baxeen waxaan u shaqaynayey gaaladii marka waxaweye ingiriiska ahayd ayuu u shaqaynayey waxaa buu yidhi lalama jihaadi karo in lala jihaada ma bannaana yacni marka ingiriiska markii hore wuxuu sheegtay inuu mahdi yahay mahdi inuu yahay markii dambe wuxuu sheegtay inuu ciisihii la ballanqaaday uu yahay almasiixu lmawcuud markii dambe wuxuu sheegtay nubuwa naaqisa nebinimo naaqisa inuu markaa waxaweeye ku sugan yahay markii dambe wuxuu darajadu waa ii korodho nubuwo dhammaystiran baan ku suganay kulaha waxaasuu sheegtay marka firqadiisa hadda way jirtaa ingiriiska ayay markaysa markaa joogtaan idaacada ayay markaysa markaa ka hadlaan afraad soomaalida ka midina way raaceen oo aan badnayn yacni marka ayaa raacay nimankaasi mar hadday aaminsan yihiin nebi nebi maxamed ka dembeeyo la soo diray inuu jiro hadday mar aaminsan yihiin ictiqaadkaa intay rumaysan yihiin shahaadataynkay ku dhawaaqayaan kuma islaamayaan waayo ictiqaad kufriyay ku sugan yihiin caqiidada kufriga ah bay aaminsan yihiin markuu leeyahay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah ictiqaadkii kufriga ahaa oo ninkaa hindigii inuu nebi yahay inuu aaminsan yahay baa ku sugan marka kufri baa la musaaxiba saas aawadeed malyan goor hadday ashahaataan salaadda forfoorsadaan yacni kuma islaamayaan gaalayna yihiin ilaa ay ka toobad keenayaan ictiqaadka kufriga ah oo khulaam axmed marza ayaa nebi ah ilaa ay ka toobad keenayaan oo ay qiraan nebi maxamed inuu nebiyada calayhi salaatu wasalaam ugu dembeeyo nebi kale oo dabadii la soo saaraya inaan u jirin ilaa isaa qiraan ma islaamayaanoo muslimiin ma noqonayaan marka taana saas yadaa weeye wa kullu ummatin bacasa allahu ilayha rasuulan min nuuxin ila wa kullu ummatin ummad kastaba bacasa allaahu ilayha wuxuu allaah u soo diray ummaddaa intii ka ahaatay rasuulan rasuul buu u soo diray min nuuxin laga soo bilaabo nebi nuux calayhi asalaam ilaa muxammadin muxamed intii ka ahaatay laga soo gaadhayo nebi maxamed calayhi asalaatu wassalaam marka ummad kastaba rasuul baa loo soo diray rasuulkaasoo yaamuruhum bicibaadati illaahi waxdah rasuulkaasoo amraya cibaadada allah keligii la caabudaayo xaaluu allaah ahaaday waxdahu keligii uu ahaaday munfaridan khasaa'istiisa midla keliya uu ahaaday wa yanhaahum iyo rasuulkaasoo ka reebaayey oo u diidaayey can cibaadati taaguut taaguutka inay caabudaan rasuul waliba wuxuu amraayey cibaadada allah keligii la caabudaayo waxaanu ka reebay oo u diidayey in daaquudka la caabudana waa u diidayey waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalkiisa allah uu yidhi walaqad bacadnaa fi kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu daaquut walaqad bacanaa allah baan ku dhaartay xaqiiqe a waa soo dirnay fii kulli ummatin ummad kastaba waxaan u soo dirnay rasuulan rasuul baan u soo dirnay an icbud allah waxaanu la soo dirnay allah caabuda yacnii keligii caabuda wajtanib daaguut daaguudkana ka fogaada oo ka dheeraada taaquutka ka fogaada oo ka dheeraada nicmada ilaahay iyo raxmada ilaahay waxaa ka mida inuu ilaahay u soo diray ummadaha rasuulla u soo diray oo ummad kastaba cid u digta loo soo diray allahna wuxuu yidhi wa in min ummatin ilaa khala fiiha nadiir ummadii ma jirto ilaa khala fiiha nadiir inuu dhexdooda ku tegay mooyaane mid markaa digaa yacnii ummad kastaba yacni nebi baa loo soo diray nebigaasaana u digaay nebiyada dabadoodna waxaa u digayay atbaacda nebiyada raacay ayaa u digaayey oo cidda nebiyada markaa rumaysee raacday inay markaa iyaguna ku baaqaan diinkii nebiyadu la yimaadeen waxay ku ahayd mid ku waajib ah mid saaran bay ku ahayd qul haadihi sabiilii adcuu ila allaahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii marka ummad kasta rasuul baa loo soo diray yacnii rasuulladana waxaa ugu horreeyey nuux baa ugu horreeyey sayn hore u soo sheegnay oo nebi aadam waa ka ku odhanaya ummaduhu markay u tagaan oo dadku ay u tagaan ay yidhahdaan ilaahay nooga shafeeco qaad oo isaguo ka cudur daarto iituu nuuxan nuux u taga awali rasuulin bacasahu allaahu rasuulkii ugu horreeye allah soo diray oo nuuxa u taga nebi waa ka horreeyey markaa nebi nuux waa aadam baa ka horreeyey laakiin rasuul kama horrayn sida saxiixa ah yacni rasuullada waxaa ugu horreeyey nuux baa ugu horreeyey halkay yidhaahdaan markaa mashaayikhda qaar ama culammada qaarkood ay yidhaahdaan nebi idriis waa ka horreeyey nuux oo ajdaaddii nuux buu ka mid ahaa ta noocaasa nadar baa ku sugan oo inuu idriis markaa ka horreeyey nuux deliil looma hayo idriisna rasuul buu ahaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waxay u badan tahay yacnii nebiyadii reer banu israa'iil baa lala sheegaa marka wakhtiyada dambe inuu markaa eh, rasuul idriis ama nebi idriis inuu jiray oo isagu dambeeyey ayaa saxan waxaana weliba u daliila xadiiska israaga ku saabsan oo nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam markuu idriis la kulmay inuu yidhi marxaban bilakhi saalix waannabiy asaalix yacnii soo dhowow walaalkii wanaagsanaayow iyo nebigii wanaagsanaayow waxaana sida xadiiskaaba ka muuqataa nebiyada soo gelaya ajdaadda ama awowayaasha nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebiyadii ka mid ahaa markuu nebi maxamed la kulmaayey waxay ku odhanayeen marxaban bilibni asaalix waannebiy asaalix oo haddii nebi maxamed tafiirtii nebiga uu ka mid yahay wuxuu ku soo dhoweynayey marxaban bilibni asaalix waannebiy asaalix laakiin haddaan sulaalada nasabka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebiga aynay gelayn marka nebi maxamed la kulmo wuxuu ku odhanayey marxaban bilakhi saalix waannabiy saalix sida nebi muuseba ku yidhi sida nebi ciiseba ku yidhi wahaakada ama nebi ibraahim iyo nebi aadam iyo iyagu waxay odhanayeen marxaban bilibni saalix ayay markaa odhanayeen marka calaa haada waxaa ka muuqataa idriis inaanu ka mid ahayn ajdaadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo aboowayaasha nebi maxamed inaanu soo gelaynin ayaa xadiiskaasi daliil u yahay nebiyadii waxaa ugu dambeeyey oo lagu khatimay iyo rasuulladiiba nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mar haddii nebiyada la khatimayna rasuulladiina waa la khatimay saas aawadeed baa aayadda allah u yidhi maa kaana muxammadun abaa axadin min rijaalikum walaakin rasuula allahi wa khaatama annabiyiin waayo nubuwa iyo risaala waxaa labada guda ballaadhan yacni markaa cidda ku sifaysan ee ehelkeeda marka laga eego nebiyada ayaa ka guda ballaadhan rasuullada wa rasuulladu waa bacdu alambiyaa marka marka laga eego biictibaari ahliha yacni marka ambiyada nubuwada ayaa markaa kuda ballaadhan biictibaari ahliha waayo rasuulladu waa qeyb nebiyada ka mida marka dhammaan ilaahay nebiyada uu soo diray wuxuu la soo diray tawxiidka inay amraan shirkigana dadka ka reebaan allah waxau yidhi walaqad bacasnaa fii kulli ummatin rasuulan an icbudu allaha wajtanibu ataaquut waxaanu u soo dirnay ummad kastaba rasuul waxaanu la soo dirnay allah oo keliya caabuda taaquudkana ka fogaado ka dheeraada taaquudka ha caabudina marka taaquudka in laga fogaado oo cibaadadiisii iyo ictiqaadkiisiiba laga dheeraado ayaa aayaddu ku tusinaysa ucbud allaha wajtanibu ataaguut waxay la macno tahay laa ilaaha ila allah sidaas aawadeed baa aayadda kale allah u yidhi wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ila nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun yacnii rasuul kastaba allah wuxuu la soo diray tawxiidkaasuu la soo diray laa ilaaha ila allah rasuul weliba tawxiidkaasuu ku baaqayay tawxiidkaasaana la soo diray marka laa ilaaha ila allah iyo ucbud allaha wajtanibu ataaguut waa bimacnan waa isku macni weeye sidaas aawadeed baa xadiiskii ay ku soo aroortay man waxada allaha wa kafara bima yucbadu min duuni illahi faqad xaruma maaluh wa damuh wa xisaabuhu cala allahi tacaala xadiiska muslim saxiixa ku soo weriyey man waxada allaha wa kafara bima yucbadu duunahu ku kastoo allaha keliyeeya oo waxaa allaha sokadii la caabudo dhammaan ka fogaada cibaadadooda oo ka dheeraada oo ka kufriya dhiiggiisa iyo xoolihiisuba xaaraan bay noqonayaan dhiiggiisa iyo xoolihiisuba xaaraan bay noqonayaan marka cid allah cidda allaha ka soo hadhay waxaa laga kufrinayaa cibaadada la caabudaayo iyo in laga ilaah yeelanayo laga kufrinaya oo khasaa'istii ilaahay wax ka mida la siinayo dhammaan waa in lagu koobaa cibaadada allah oo keligii la caabudaa aan cid kale lala caabudin oo shay cibaadada ka mida aan cid kale lala siinin saas aawadee xadiiskii saxiixa wuxuu sheegayey nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi bunya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah xadiiskii ibni cumar ee saxiixaynka islaamnimada shan baa lagu bineeyo lagu dhisay shan ayaa lagu dhisay waxaa lagu dhisay shahaadada yacni markaa shahaadati an laa ilaaha ila allah baa lagu dhisay xadiiska bukhaari bukhaariiyo muslim ay soo wariyeen riwaayaadka qaar oo saxiixa ku sugani waxay tilmaamayaan bunya alislaamu calaa khamsin cala an yucbada allahu wa yukfara bima duunahu waa fi saxiix waa riwaaya saxiixa islaamnimada shan baa lagu dhisay waxaa lagu dhisay in allah la caabudo waxa allah ka soo hadhayna laga kufriyo maxaa laga kufrinaya cibaadada la caabudaya laga kufrinaya waayo cid kale oo aan allah ahayna u xaq leh in la caabudaa ma jirto marka cibaadada cidda allah ka soo hadhay dhammaan noocay doonaan ba ha cibaadada la caabudayo waa in laga kufriyaa rumaynta la rumaynaayo arkaanul iimaanka kale oo malaa'igta iyo nebiyada iyo yacni markaa la rumaynayo iyo in laga kufriyo waxa allaha ka soo hadhay isma diidayaan waayo waxa laga kufrinaya waa cibaadada la caabudaayo iyo khasaa'istii ilaahay in la siiyo cidaan allah ahaynoo loo rumaynayaana ma jirto inuu khasaa'istii ilaahay leeyahay oo waxa weye cibaadada uu xaq leeyaho ilaahiyadii rububiyadii ay u sugan tahay cid kale oo aan allah ahayn looma caqiidaynaayo ama nebiye ha noqdaan ama malaa'ig ha noqdaan ama cid kaleba ha noqdaane marka allah keligii ayaa loo rumaynayaa khasaa'istiisa inuu la gaar yahay waana ta aayadda qur'aankaa ku timi wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abadan xataa tu'minuu billaahi waxdah xataa tu'minuu billaahi waxdah ilaa allah keligii rumaynaysaan colaad baa dhexdeenna ku sugan iyo nacayb ilaa allah keligii rumaynaysaan allah keligii rumaynaysaan waxaa loo jeedaa yacni markaa tawxiidkii baa laga tilmaamaya xadiiskii wafdiga cabdiqays baana fasiraya markuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aamurukum biarbac afar baan idin amrayaa aliimaanu billaahi waxdah iimaanka ilaahay la rumeeyo an tu'minuu billaahi waxdah atadruuna ma aliimaanu billaahi waxdah markaasaa haddana nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma garanaysaan ma aliimaanu billaahi waxda muxuu yahay iimaanka allaha keligii la rumaynayo shahaadatu an laa ilaaha ila allah shahaadadii tawxiidkaa nebigu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam xadiiskuna saxiixuu ku suganyey saxiixa ayuu ku suganyey waiftarada allahu cala jamiici alcibaadi alkufra bialtaaguuti waaliimaana billaah waiftarada allaahu allah wuxuu ku faral yeelay calaa jamiici alcibaadi addoommada dhammaantood wuxuu ku faral yeelay alkufra bialtaaguut kufriga laga kufrinayo taaguutka ayuu ku faral yeelay waliimaana billaahi iyo rumaynta allah la rumaynaayo ayuu allah ku faral yeelay in daaquudkana laga kufriyo allahna la rumeeyo qaala ibnulqayim raximahu llahu tacaala ibnulqayim waxau yidhi aldaaquutu taaquutku maa tajaawaza bihi alcabdu xaddahu maa tajaawaza bihi alcabdu waa wuxuu addoonku dhaafiyo xaddahu xadkiisa uu dhaafiyo weeyi oo min macbuudin mid la ah aw matbuucin ama mid la raaco ah aw mutaacin ama mid la ateeco ah waaldawaaqiitu kafiira daaquudyaduna waa fara badan yihiin wa ru'uusuhum khamsa waxaana u madaxa oo madaxdoodu ay yihiin shan bay yihiin dabeedna waa tiriyey sheikhu oo waa tahay wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa raximahuullah allah inuu addoommada dhammaantood ku faral yeelay inay taaquudka ka kufriyaan oo ka gaaloobaan iyo inay allah rumeeyaan altaaquut waa min atuqyaan taaquut waxaa laga keenay duqyaan baa laga keenay duqyaankana xadgudubkaa la yidhaahdaa marka taaquut waxaa laga tilmaamayaa waa cid xadgudubtay baa loo jeedaa marka mubaalaqana ku sugan wasniga facaluut oo min adduqyaan laga keenay weeyaan alfaado iyo kelimaad baana ku soo arooray ilaa toban kelmadood ah wasniga facaluut yacni markaa ku soo arooray markaa dhammaanna mubaalaqa laga tilmaamaya waa sida jabaruut waa sida malakuut waa sida raxamuut waa sida rahabuut haakada marka taaquut sheekhu waa inoo tacriifiyey horta wuxuu yidhi marka hore addoommada dhammaan waa lagu faral yeelay taaquudka inay ka kufriyaan allahna rumeeyaan aayaddana wuu inoo keeni doonaa waa soo qaadan doonaa faman yakfur bialtaaquuti wa yu'min biillaahi faqad istamsaka bilcurwati alwifqa marka cibaadada la caabudaayo taaquudkaa laga kufrinaya xadiiskii waxaa ku soo arooray man qaala laa ilaaha ila allah wa kafara bima yucbadu min duuni illaahi xaruma maaluhu wa damuh haddeer akhrinaynay lafdiga man waxada allaha wa kafara bima yucbadu min duunih iyo man qaala laa ilaaha ila allah wa kafara bima yucbadu min duuni illaah ama min duunih yacni labada siiqaba u soo arooray marka kii allah keliyeeya ama kii laa ilaaha ila allahu yidhaahda kana kufriya waxa allah sokadii la caabudo dhammaan ka kufriya waa caam oo cid khasaa'istii ilaahay loo rumaynayaa ma jirto inay la wadaagaan sidayn hore u soo sheegnay wuxuu noqonayaa macsuum buu noqonayaa dhiiggiisi iyo xoolihiisuba dhowrayiin see taaquudka looga kufrinaya waxaa markaa sheikha musanifku rasaa'ishiisa qaarkood uu ku sheegay sifada ay leedahay alkufru bitaaquut oo waxa uu yidhi wa sifatu alkufri bitaaquuti an tactaqida butlaana cibaadati gayri illaahi wa tatrukaha wa tubqidaha watukafira ahlaha wa tucaadiyahum daaquudka sifada looga kufrinayaa waxaa weeye kow waa inaad caqiidayso cibaadada allaha cidaan ahayn la caabudayaa inay baatilo tahay oo aynay bannaanayn waa in la caqiideeya an tactaqida butlaana cibaadati hayr illaah waa marka koowaad wa tatrukaha marlabaadkana waa inaad ka tagto ictiqaadkaa keliya kuma filla qofka inuu caqiideeyo cibaadada ilaahay khayrkii la caabudaa inay baatilo tahay haddii aanu ka tegin ee isagii la yimaado alictiqaadu waxdahu laa yakfii ictiqaadku keligii kuma filla waana inuu ficlan ka tagaa oo dee aanu caabudin yacni cid allah ka soo hadhay cibaadadii allah cid kale aanu la wadaajin ama shay cibaadada ka mida aan cidaan aan allah ahayn aanu siin waa arrinka labaad wa tatrukaha arrinka saddexaad ee uu shamlinaya ama camimaya waxay tahay wa tubqidahaa waa inaad nacdo cibaadada ilaahay khayrkii la caabudaayo waa inaad la collowdo nacdo oo nacaybkaas qalbiga waa in la helaa oo kufriga iyo de markaysaga waa la nacaa ehelkiisana waa la nacaa wa tubqidaha wa tukafira ahlaha wa tucaadiyahum ehelka markaa u saaxiibka cibaadatu hayr illaahna waa inaad gaalaysiisaa lana collowdaa shirkigii iyo kufrigii haddaad la collowdo oo ehelkiisii aanad la colloobin collowga aad shirkiga la collowday waxay noqonaysaa marka midaan eh, yacni markaa sugnaan waayo haddii nacayb dhaba ah iyo colaad dhaba ah aad la colloobi lahayd shirkiga iyo gaalnimada ehelka ku suganna waad la colloobi lahayd saas aawadeed baa laysku daray ya kafarnaa bikum wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaau abadan waxaa ka horreeyey inna bura'aa'u minkum wa mima tacbuduuna min duuni illah idinka beri baan idinka nahay haddaa mushrikiin ama gaalo tihiin waxa allaha sukadii caabudaysaanna beri baanu ka nahay marka lama kala reebin shirkiga iyo ehelkiisaba in laga tabarru'aa masaladaa horuu inoogu soo hormariyey yacnii xaggii horeynu kaga hadallay markuu ka hadlaayey marka macnaha alislaam alistislaamu lilaahi bitawxiidi walinqiyaadu lahu bialtaaca waalbaraa'atu min ashirki waahlih ahlih saddexda qodobaynu hore u soo marray baynu markaysaa ku soo aragnay marka waxa weeye yacni qori iyo qiiqii waa la ysla tuuraa yacni shirkiga iyo xumaanta iyo kufriga markii la nacay gaalnimadii xumayd markii la nacay waa in ehelkii ku sugnaana la nacaa oo lala colloobaa gaalnimo marka lala colloobo ehelkii gaalnimada u saaxiibkaah ee u ehelkahaana waa in lala colloobaa way israacaysaa yacni markaa mid kale hadhaysa maaha mid kale hadhaysa yacni waxaweye ma aha awsaqu cura aliimaani alxubu fi llahi walbugdu fi illaah colaaddii waa inay jirtaa lala colloobaa wa badaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abadan xataa tu'minuu billahi waxdah maaha haddii waxa weeye ay inala dagaalami waayaan in layska jeclaanayo gaaladii ma aha ya lama odhan xataa tusaalimuunana ilaa aan markaysa waxaan yani nala nabdaysaan ilaa aan nabadgelinaysaan ilaa dhibta naga haysanaysaan kullu daalika lama odhan laakiin ghaayada loo yeelay waa maxay ghaayada loo yeelay waxa weeye xataa tu'minuu billaahi waxdah xadiiskii nebiguna wuxuu sheegaya calayhi salaatu wasalaam awsaqu cura aliimaani alxubu fi llaahi waalbuqdu fi illaah gaalnimada inay waxa weeye markaa dembi weyn oo gaalnimo a ah tahay dee nusuustii adilladaa sheegaysa marka rumaynta markaysaga la rumaynaayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxygii uu la yimi oo dhan la wada rumaynaya waxay keensanaysaa ciddii marka adilada qur'aanka iyo sunnadu ay gaalaysiyeen in la gaalaysiiyo gaalnimo laga caqiideeyo waxay ku sugan yihin inay gaalnimo tahay la caqiideeyo iyaga laftoodana gaalnimadii yacni marka waxa lagu xukumo sidaas aawadeed bay culammadu yidhaahdeen cidda kufrigoodu qaciga yahay haddii la gaalaysiin waayo gaalnimadooda laga shakiyo waxay noqonaysaa mid lagu gaaloobayo waatay culammadu yidhaahdaan man lam yukafir ilmushrikiina aw shakka fii kufrihim aw saxaxa madhabahum faqad kafar waxaynu ugu tegi doonnaa kitaabka kale ee markaysaga nawaaqid ulislaam baynu in allahu tacaala ugu tegi doonnaa waxay ku saabsan tahay nooca markaysagaa kufrigoodu u yahay qaciga saas aawadeed kutubulfiqhi waata ku taalla yacnii ruuxa marka waxa weeye yuhuud iyo nasaare gaalaysiin waayaa inuu gaaloobaayo waayo yuhuud iyo nasaare allah baa gaalaysiiyey wakadaa gaalada kale ee aan islaamnimada u abtirsan haddii waxa weeye markaa la gaalaysiin waayana waxay noqonaysaa in lagu gaaloobaayo ayay noqonaysa wa ciddii markaysa markaa kufrigooda aan ishkaal ku jirin ciddii markaa inay gaaloobeen ay qaci tahay waxay noqonaysaa shakiga kufrigooda laga shakiya inay gaalnimo noqonayso waa ictiqaad jaazima la rabaa oo nusuusta waxyeynka labada waxyi yacni markaa la caqiidaynaayo si jaazima loo ictiqaadinaayo marka dee cidda kitaabka qur'aanka iyo sunnada nebigu sala allahu alayh wasalam ay gaalaysiiyeen waa in la gaalaysiiyaa gaalo inay yihiin laga caqiideeyaa loo rumeeyaa ama waxyaalahay markaa fuqahadu isku khilaafeen taariku salaadka ka salan salaadda uga tegey oo salaaddii waajibnimadeedii qirsan oo aan juxuud iyo iska kibrini aynay ku jirin laakiin waxa weeye sheeganaya inuu caqiidaysan yahay yacni markaa waxa weeye waatay fuqahadu isku khilaafeen yacni madaahibtu iyo fuqahadii markaa isku khilaafeen salaf iyo khalafba gaal ma yahay mise ma aha yacni taas ma noqonayso ma soo gelayso noocan oo ruuxa marka waxa weeye gaalaysiin waaya laguma gaalnimo xukminayo ama kuma gaaloobayo oo lama odhanayo waa ku gaaloobaya waa ku gaaloobaya la odhan maayo waayo taasi waxay ka mid tahay min alkufri danni kufriga danniga bay ka mid tahay saas aawadeed bay fuqahadii islaamku isugu khilaafeen oo aqwaal mutacadida ay ka yeesheen laakiin noocii kufrigeedu uu qadciga yahay oo bimacnaa inay gaalo yihiin diinka loogu yaqaano yacni marka macluum min addiin bidaruura marka ah yacni waxay noqonaysaa shakiga kufrigooda laga shakiyaa inay gaalnimo tahay ayay markaa noqonaysa waa yahay sheekhu wuxuu soo qaatay hadalka alcallaamatu bnulqayim qaala bnulqayim raximah allahu tacaala altaaquutu ma tajaawaza bihi alcabdu xaddahu min macbuudin aw matbuucin aw mutaaca ibnu qayim wuxuu yidhi taaquut waxaa la yidhaahdaa waxa addoonku xadkiisa dhaafiya ayaa la yidhaahdaa oo ku tarax tago xadkiisii uu ka gudbiyo hadday tahay min macbuudin wax la caabudo ama ay tahay mid la raaco ama ay tahay mid la ateeco way isku dhow yihiin matbuuc iyo mutaac waxaa la garanayaa addoonka dee in la caabudo xaquma leh cibaadada allah keliya ayaa xaqu leh waa xaq ilaahay u khaasa u gaaro waa xaq allah u gaaro laakiin makhluuq in la caabudo xaqu ma leh marka de haddii makhluuq la caabudo ayankan ama nebi ha ahaado ama malak ha ahaado ama weli ha ahaado ama insi ha noqdo ama jinni ha noqdo ama dhagax ha noqdo ama geed ha noqdo ama qorro ha noqdo ama dayax ha noqdo ama keyrkii ha noqdee wuxuu noqonayaa mid xadkiisii la dhaafiyo lagu talax tegay oo taaquut noqday saasuu noqonaya daacada iyo raacitaanka laftooda dadka qaarkood ateecitaanka la ateecayo waa jirtaa laakiin xad bay leedahay ubadku waalidada inay ateecaan waa tahay laakiin wax walba ma ku ateecayaan maya wax walba kuma ateecayaan wixii dembiya cidna laguma ateeco allah iyo rasuulkiisa ciddii ka soo hadhay daacada la ateecaya waa muqayada waa mid dabran waxay ku dabran tahay daacada ilaahay iyo daacada rasuulkaay ku xidhantah wax macsiya haddii ay amraan lagumana raacayo lagumana ateecayo yacnii ciddii makhluuqa walow daacaba ha yeeshaan ciddii allah iyo rasuulkiisa ka soo hadhay daacadoodu way dabranto waxay ku dabrantahay taacada ilaahay iyo taacada rasuulkaay ku xidhantahy marka ciddii macsi amartaa laguma raacayo laguma ateecayo laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ateecitaan makhluuq lagu ateecaya cisyaanka khaaliqa la caasiyayaa ma jirto yacnii ilaah in la caasiyo cid makhluuqa laguma ateecayo laguma raacayo abadan inama ataacatu fi lmacruuf dadka la yidhi ateeca hadday waalida yihiin hadday madax yihiin hadday markaa rag dumarka qaba yihiin hadday culamo yihiin waxaa lagu ateecayaa waxa weeye waa shay maxduud ah oo xadidan oo wixii aan dembi ahayn laakiin wixii sharciga khilaafsan cidnaba in lagu ateeca maaha hadduu madax yahay hadduu boqor yahay hadduu madaxweyne yahay hadduu markaa aabbe ama hooye yahay hadduu marka waxa weeye yacni nin qofka dumara qaba hadduu markaa yahay inay ku adeecdaa wixii dembiya uma bannaana qofkana cudurdaar u noqon mayso madax baa i amartay dembi intuu markaa sameeyo oo markaa la amro intuu raaco oo la yimaado hadhow in la yidhahdo aniga waa lay amray dee maxaa iga saaran aniga yacni jariimadii uu la yimi kama baajinayso kama baajinayso labaduba waa dembaabeen ka amray iyo ka la amray ee ku raacay labadu waxay noqonayaan qaar ku dembaabaya ay noqonayaan marka cid haddii la siiyo allah iyo rasuulkiisa ka soo hadhay taaco dhammaystiran oo wax walba lagu ateecaayo xadkiisii waa la dhaafiyey idan wuxuu noqday taahuut maana hadduu ka raalli yahay sidaas dee marka waxaan in ama la caabudo ama waxa weeye markaa yacni wax taaco markaa dhammaystiran la siiyo waayahay maa tajaawaza bihi alcabdu xaddahu min macbuudin saas aawoodee cid kastoo allah sokadii la caabuday qayd baa loo sii dhigayaa qaydkaana dib buu inooga keenayaa oo ka raalliya in la caabudaa waxay noqonaysaa taaquut bay noqonaysaa ama mid la raaco hadduu yahay ama mid la ateeco oo bimacnaa waxa weeye xadkiisii la dhaafiyeyoo yacni marka waxaan u xaq lahayn lagu ateecayo o lagu raacayo wuxuu noqonayaa taaquut buu noqonaya taaquut buu noqonaya waatii xadiiska ku soo arooray madaxda markii la sheegayey fain amara bimacsiyatin falaa samca walaa taaca xadiiska saxiixa nebigu wuxu yihi calayhi salaatu wasalaam hadduu macsi amro yacni maqal iyo ateecitaan ma leh ya wax maqlid oo la maqlaayo iyo wax ateecitaana ma leh yacni taacadu waa waxa macruufkee sanba qofka lagu ateecaya lagu raacaya haddii waalidku dembi ku amro ama hooyadu dembi ku amarto ama aabbuhu dembi ku amro laguma ateecayo laguma ateecayo waa in marka waxa weye yani markaa yacni taa la diidaa aan la yeelin aan la yeelin waayahay waltawaaqiitu kasiiratun wa ru'uusuhum khamsa sheekhu wuxuu idhi taaquudyadu way fara badan yihiin dawaaqiiddu wa ru'uusuhum kuwooda madaxda ah ee ugu waaweyni khamsatun shan weeye ibliisu lacanahu allaah ka koowaad waa ibliis shaytaankii ibliis weeye lacanahu allaahu allaha nacda leh lacanahu allah ikhbaar loogama jeedo waxaa looga jeedaa ducaaw calayhi lagu habaarayaa looga jeedaa si uu ilaahay lacnadda ugu sii kordhiyo oo usii markaa ziyaadiyo usii sii nacdalo waman cubida wa huwa raadin ka labaad waxa weeye waa mid la caabuday wa huwa raadin isagoo ka raalli ah makhluuq haddii la caabuday isagoo uu raalli ka yahay makhluuqaasina in la caabuday isaguna waa taaquut waman daca annaasa ilaa cibaadati nafsih iyo kii dadka ugu yeedha ee ugu baaqa ilaa cibaadati nafsihi isaga in la caabudo ugu baaqaa isaguna waxa weye waa taaquut waman iddacaa an min cilmi alghayb iyo kii sheegta wax ka mida cilmulghaybka sheegta oo yidhaahda cilmiga qarsoon iyo waxa dhici doona ayaan ogahayn ama waxyaalaha qarsoon ee aan khalqigu ogayn ee ka daahan baan anigu ka warqabaa yacni markaa yidhaahda farsamadu doonaha ku sheegto wuxuu noqonayaa isaguna taaquut weyn waman xakama bigayri maa anzala allaah iyo kii ku xukuma allaah waxyigu soo dejiyey waxaan ahayn wax ku xukuma isaguna taaquut weeye yacnii shantaasaa ugu markaa waaweyn buu yidhi oo ru'uusta markaa dawaaqiidda ah daaquudka markay culammadu ka warramayaan aqwaal bay ka yidhaahdeen imaam maalik wuxuu yidhi aldaaquutu kulu maa cubida min duuni illah wuxuu yidhi daaquut waxaa la yidhahdaa wixii allah sokadii la caabudo ayaa daaquut la yidhaahdaa hallo waxa allah sokadii la caabudo ayaa la yidhahdaa daaquut la yidhahdaa makhluuq haddii la caabudo ayankan wuxuu noqonayaa daaquut buu noqonaya bacdu ahlicilmi sida markaa saaxibu taysiir alcasiizi alxamiid iyo culamo kaleba waxay yidhaahdeen waxaa lagu qaydayaa wa huwa raadin ka la caabudayaa waa inuu ka raalli yahay markuu ka raalli yahay buu taaquut noqonayaa laakiin haddaanu ka raalli ahayn in la caabudo oo dabeedna markaa sidaa lagu caabuday shakhsigaas yacni ma noqonayo taaquut masalan malaa'igta dadka qaar baa caabuday nimanka banu khusaaca la yidhaahdaa waxay caabudi jireen malaa'igtay caabudi jireen haddana malaa'igtu waa tawaaqiitu la odhan maayo waayo malaa'igtu kama raalli aha in la caabudo allah sukadii oo iyaga markaa la caabudo yacni markaa raalli kama aha cidda caabudaysana waa necab yihiin oo col bay la yihiin allah dartii bay u necab yihiin ciisa bnu maryam waa la caabuday oo kiristaanku waa caabudaan ciisa bnu maryam dee nebi ilaahay iyo rasuul ilaahay buu ahaa taabuutna ma ahayn saalixiinta qaarkood waa la caabuday haddana waa dawaaqiiti odhan maayo saas aawadeed qaydka wahuwa raadin jamac culammada ka mid a ayaa tilmaamay in qaydkaa lagu daro sidaas aawadeed baa markaa shaykhulmusannif sheikha kitaabka qoray oo yidhi waman cubida wahuwa raadin oo qaydka wahuwa raadin uu ku daray naqliga ibnuqayim waa inta hore keliya intan dambe waxa iska le sheikha musanifkaabaa iska le watawaaqiitu kaiira ila aakhirihi yacni hadalka ibnuqayim intani kama mid ah marka qaydkii saasuu u raaciyo wahuwa raadin uu yidhi bacdu ahlicilmi oo yidhi waxa weeye sida maalik yidhi marka lagu socdana fii nafsi alamri yaanu taaquut ahaanin laakiin nisbada cidda caabuday ayuu nisbadooda taaquut u noqonayaa wain lam yakun taaquutan fii nafsi alamri ahlucilmiga qaarkood inay saa u tawjiihiyeenna waa jirtaa laakiin calaa kulli xaal sida ajwadka ahi waa in qeydka lagu daro ayaa fiican ahlucilmiga qaarkood waxay markaa yidhaahdeen taaquutku waa shaytaanka waana sida saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam qaarkood laga soo wariyey oo cumar ibnu khadaab waxa uu yidhi altaaguutu shaytaan taaquutku waa shayaanka sidaas aawadeed ba aayadda allah uu yidhi faman yakfur bialtaaguuti wa yu'min billaahi faqad istamsaka bilcurwati alwufqa marka uu ibnu kasiir fasirayo wuxuu soo naqlinaya hadalka cumar ibnu khadaab taaguutka uu ku fasiray shaytaanka deedna wuu wanaajisanayaa oo wuxuu odhanaya wa macnaa qawlihi fi altaaguuti inahu shaytaan hadalka cumar uu yidhi daaquudku waa shaytaanka qawiyun jiddan aad bay u xoog badan tahay yaa tafsiirka uu saa lagu fasiray macnahaasi waa mid xoog badan buu ibnu kasiir baa odhanaya aayaddaa suuratulbaqara tafsiirkeedaanu ku odhanaya fa yashmalu kulla sharin kaana calayhi ahlu jaahiliya min cibaadati alawhaani waaltaxaakumi ilayha waalistinsaari biha waayo shaytaan marka la yidhi wuxuu cammimayaa shar kasta oo ay gaaladii ku sugnaayeen ahlujaahiliya ay ku sugnaayeen hadday tahay min cibaadati alawthaan sanamada in la caabudo iyo wataxaakum ilayha in loo xukun tago iyo walistinsaari biha iyo in waxa weeye marka iyaga markaa laysku nasri weydiisto laysugu gargaar weydiisto yacni kullu daalika ayaa soo geliya marka calaa haada marka saa lagu socdo waxay noqonaysaa shaytaanka ayaa daaquudkii ah waayo shar oo dhan isagaa sabab u ah hadday tahay cibaadatu gayriillaahi isagaa qurxinaya oo dadkii marka waxa weeye u qurxinaya inay cid kale caabudaan aan allah ahayn isagaa ku caawinaya markay waxay waxyaalahay caabudayaan ee rabbi ugu shariig yeelayaan gargaar weydiistaan shaydaanka caawinayo kaalmaynaya si ay shirka ugu sugnaadaan rabbana istamtaca bacduna bibacdin wa balagna ajalana aladii ajalta lana qaala annaaru mahwaakum khaalidiina fiiha ila maa shaa allah marka shar oo dhan dee isagaa markaa u sabab ah marka calaa sabiili xaqiiqa marka la eego taaquudku waa shaydaanka laakiin cala sabiili marka laga eego xagga marka daahirka iyo muuqaalka marka laga eego suwarkan buu ku imanaya suwarkan oo dhanna waxa weeye isaga u sababa oo kufri iyo xumaan oo dhan isagaa u qurxinaya hadday kufri tahay iyo hadday fusuuq iyo macaasi iyo dembiye tahay iyo hadday bidac tahay yacni dhammaan isaga marka waxa u qurxinaya isaga ayaa u qurxinaya marka taaquudka isugu ururaysaa wuxuu noqonayaa shaytaanka ayuu noqonayaa laakiin kuwa markaa furuucda ka ah oo bimacnaa suwarka iyo madaahirta uu ku imanayo muuqaallada uu ku imanayo marka laga eego yacni asnaaftani waa soo gelayaan ku kastoo allah ka soo hadhay oo la caabudaa raallina ka ahi in la caabudo waa taaquut weeye laakiin ciddii aan ka raalli ahayni ma soo gelayso ayagu dawaaqiid maaha waman daca annaasa ilaa cibaadati nafsi kii dadka ugu yeedha in isaga la caabudo isaguna taaquut wey yacni dadka qaarkood baa waxay doonayaan in iyaga khuluwi lagu sameeyo oo lagu talax tago oo loo khuduuco oo laysu dulleeyo ilaa qaarkood ay doonaan in loo sujuudo ya dadka qaarkood ayaa loo loo dullaysan yahay oo laysu dullaynayaa oo loo sujuudayaa oo loo gurguuranayaa oo markaa waxaweye laisleeyahay dar iyo nafci iyo ayay leeyihiin isaguna sidaasu marka waxaweye dadkii yacni marka waxa weeye uu ku sugayaa bilisaan ilxaal aw bilisaan ilqaal odhah ahaan iyo ficil ahaan buu ugu yeedhayaa waxaanu markaa odhanayaa baraka ku xasishay caynkan baad heshay yacni iyadoo lagu talax tegayo khasaa'istii ilaahay la siinaayo ya qaar baa waxay iska dhigayaan markaysaga markaa dee inay wax bixinayaan oo ay marka waxa weeye leeyihin ubadkii baanu ku siinay ma isagaa bixin kara ubadka ya qaar baa marka waxay odhanayaan dembigaagii waa la dhaafay dembiga markaysaga yacni allah laga galo allah mooyaane cid kale ma dhaafi karto ya waman yakfir adunuuba ila allah laa yakfir adunuuba ila anta marka waxa weeye cidda la caabudaayo ee dadka ugu yeedhaysa in la caabudo naftiisa in la caabudo isaga la caabudo ugu yeedhaysaa waxay noqonaysaa iyaguna dawaaqiid bay noqonayaan waxaa la soo naqliyaa qaar yidhi haddii aan dhinto xabaashayda kaalayoo ibarya sidaan dhibaatada idinka qaadi jiray markay hore aan noolaabaan marka dambena idinka qaadaya buuli marka dambena saasaan idinka qaadaya khayrba male buuli mid waxa weeye dhudhun markaa ciidi miduu asxaabtiisii ka xijaabayo ka qarinayo dee khayrba kaasi male ya wuxuu doonaya in lagu talax tago isaga la caabudu raba waxaan arkay beri hore reer miyigu waata markaa xooluhu ka lumaan ay markaa yidhaahdaan xoolaha markaa yacni waxa weye saan bahal iga cunin iyo wax la mida iyo wadaadda ay markaa u tagaan markaasaa mid baan maqlay wadaad oo leh waa horay ahayd waxaan ku idhaahdaa waxba ha soo gudina bahala iyo waxba iska jire ii yeedha uun idinkoo gurigiinna iska jooga waxaad tidhaha sheekh hebelow dhaha beel haleeli mayso xoolihii haddaad saa samaysaan anaa shaahid u ahaa ya shaksi aan garanaayo ayaan afkiisa ka qaaday oo wadaad weyn loo yaqaanay yacni markaa isagoo caynkaas le saasaan idhaahdaa habeenkii waxbaa soo gudanaan idhahdaa bahalo iyo waxbaa jira ii baaqown aniga waxaad tidhahdaa markaa sheekh hebelow halkaad joogtaanba bela haliin waman daca annaasa ilaa cibaadati nafsi wey isagoo maqan budo ay leeyahay marka anigay gargaar weydiista anigay baryo i yeedha waman iddacaa shaya min cilmi alghayb waxaa ka mida cidda sheegata wax cilmulghaybka ka mida sheegata oo hadduu markaa yidhaahdo waxa qarsoon ee dadka ka qarsoon baan ogahay iyo waxa dhici doonaan ogahay yacni wuxuu noqonayaa inuu markaa taaquut yahay cilmulghaybka allah baa la gaara qul laa yaclamu man fi alsamaawaati waalardi alghayba ila allah yacni allahoo qura ayaa cilmulghaybka og wa cindahu mafaatixu alghaybi laa yaclamuha ilaa hu xasri waa lagu koobay allah oo keliya ayaa cilmulghaybka og ah. qaybku wuxuu u qaybsamaa yacni qayb markaa mutlaq ama qayb xaqiiqi iyo hayb nisbi qaybka xaqiiqiga ama mutlaqay waxa weeye waa ka allah mooye cid kale aynay ogeyn waxaa soo gelayaa shanta markaa arrin ee mafaatixulghaybka la yidhaahdo ee aayadda suuratu lancaam lagu sheegay yacni markaa lafdiga mafaatixu lghaybka iyo xasrigiis wa cindahu mafaatixu lghaybi laa yaclamuha ilaa huu allah agtiisa waxaa ahaaday mafaatixu lghaybka laa cinda hayri oo allah mooye cid kale ma oga aayaddii suuratu luqmaan baana fasirtay oo sii caddaysay ina allaha cindahu cilmu asaacati wayunazilu yunazilu wayaclamu ma fi larxaam wma tadri nafsu maada taksibu hada wma tadri nafsun biayi ardin tamuut shanta umurood ee aayadda lagu sheegay waa mafaatixu lghaybka weeye waxaanay soo gelayaan ghaybka mutlaqa ah ama xaqiiqiga ah bay soo gelayaan ee allah cilmigiisa la gaarka yahay kuwaasay soo gelayaan waxaa jira hayb muqayad wax la yidhaahdo ama nisbi wax dadka qaarkood marka loo eego hayb u ah oo ka qarsoon laakiin qaar aan hayb u ahayn waa sida waxyaalihii dhacay dadkii ogaa qayb uma aha waa sida beledada inaga durugsan waxa ka dhacaya ee aynaan inagu markaa shaahidiin arkaynin ee ogeyn cid inoo sheegtayna aynay jirin qayb innaga inoo tahay halkan aynu ku sugannahay dee dadka marka aanay lala joogin iyaga nisbadooda cidda joogta qayb bay u tahay oo ma oga markaysa markaa dadkan jooga ma garanayaan waxaa markaa gidaarkan ka dambeeya innaga qayb bay inoo tahay laakiin cidda joogta qayb uma ah qeyb nisbi baa la yidhaahdaa marka ciddii waxa weeye umuurahaasi ay ka qarsoon yihiin oo qeyb ay u tahay yaga laftoodu iyadoo sababay ku ogaadaan aynay jirin inay markaa iska sheegaan markaysa waxa ma aha marka qaybka muqayadkaana waxaa laga qaadanayaa dee adiladu waa sheegaysaa falammaa khara tabayanat iljinnu an low kaanuu yaclamuuna alghayba maa labisuu fi lcadaabi almuhiin waxaa laynoo sheegay nebi sulaymaan isagoo taagan baa nafta laga qabtay geeridiisa in laga qariyo jinka waa inay ogaan baa la doonayay jinkuna waxay isku qabeen han ku saabsan inay wax walba og yihiin jinkana waa loo sakhiro uu kaga shaqaysiinayey nebi sulaymaan calayhi salaam marka isagoo ushiisii ku tiirsan oo sidaa u taagan oo shaqadii marka waxa weeye ku ilaalinaya baa nafta laga qabta wakhti aad u fara badan bay iska sii shaqaynayeen jinkii iyagaan ka warqabin inuu sulaymaan dhintay iyaguna shaqo adag bay ku jireen oo rafaad ah dhib ah markii dambaa ushii aboor ku baxay ushuu ku tiirsanaa sulaymaan nebi sulaymaan baa aboor ku baxay aboorkii markuu cunay cunay cunay ee dee ay wax yar hadhay buu markiisa markaa ay ushi jabtay oo dabeedna markaasaa wuu dhacay markaasay waxay ogaadeen beri hore dee inuu dhintay marka markuu sulaymaan dhacay ee dhulka ku dhacay ayaa jinkii waxa u caddaaday hadday qeybka ogaan lahaayeen dee dhibtan iyo cadaabkan kumay sugnaadeen laakiin qaybkiiyo waxa qarsoon ba inay ogeyn qaybka maxaa lagu magacaabay markan waxaa lagu magacaabayaa dhimashada sulaymaan dhintay marka waa qayb muqayada waa shay waaqica marka waxa weeye cilmulghaybka farsamooyinka dadka qaarkood ay wax kaga sheegaan ama xidigin ha noqoto ama faal ha noqoto ama waxa weeye markaa kitaab laga faaliya ha noqoto ama rabal la rogo ha noqoto tusbax la rogo ha noqoto ama quruurux in laga faaliya ha noqoto yacni noocu doonaba ha noqdee wuxuu noqonayaa marka waxa mid baatila waxaanu soo gelayaa cidda markaa samaysaa cilmulgeyb bay sheegatay Eh, waxay noqonaysaa taaquut bay noqonaysaa waa taaquut weeye marka cid sheegatayna in loo rumeeyo ma aha cilmulghaybkaa sheeganaysa roobkaa wakhtigaa da'aya iyo wax la mida iyo hadduu yidhaahdo in loo rumeeyo ma aha yacnii in la sheegtana ma aha waciid weyn baana ku sugan man ataa caraafan fasa'alahu can shayin lam tuqbal lahu salaatun arbaciina layla nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi ku kastoo curaafaysta u taga oo wax waxweydiiya salaad laga aqbali maayo afartan habeen wax salaada laga aqbali maayo haddii kii wax su'aalay keliya aan afartan habeen salaad laga aqbalaynin balka caadada ka dhigtay ka warranee mar walba ku shaqaysanaya ee mar walba samaynaya ee mar walba la imanaya tallaabadu qaadayaba ilaa uu faaliyo kuma tallaabsanayo ya ka sii rumaystaa waa ka sii daran yahay hadduu cilmulghayb inuu yaqaano og yahay u rumeeyo dee waaba ku gaaloobaya liannahu yukadib alqur'aan yacni waaba ku gaaloobaya man ataa kaahina fasadaqahu bima yaquul faqad kafara bima unzila calaa muxammadin sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ku kastoo kaahin u taga oo waxa weeye markaa u rumeeya wuxuu markaa sheego u rumeeya waa ka gaaloobay yani waxyigii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam lagu soo rogay halkaa hainoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk